بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan joognaa suurat اlburuuj oo cashirkeennu maanta ama caawa iyada ka bilaabanayo intaynu ka gaarnaba suurat اlburuuj waa labayo labaatan aayadood waana suurad ku soo degtay nabiga sala allahu alayh alih wasalam xilligii uu maka joogay <clears throat> suuraddu inay maki tahay waa masale ijmaaca oo khilaaf kama taagna ijmaacaana culimo dhowraa soo guurisay sida ibnu catiya fi lmuxarar ilwajiiz ibn اljawsi fii zaadi اlmasiir shawkani fii fatxi اlqadiir iyo aطaahir ibni caashuur fi اtaxriiri waاtanwiir intaa waxay soo guurinayaan inay culimmada iyo mada qur-aanka iyo tafsiirka ku ijmaaceen in suuraddani ay tahay suura makiya oo soo degtay xilligii nabigu maka joogay sala allahu aleyh alih wasalam culimmada ka hadasha waktiga suuraduhu say u kaasoo kala horeeyeen sida zamakhshari kashaafkiisa iyo ibni jazin tashiilkiisa iyo ibni cashuur taxriir iyo tanwiirkiisa iyo rag kalena waxay leeyihiin waxaa ka horeysay suuratu washamsi waduxaaha ayaa iyada ka soo horeysay gadaasheedna watiini wazaytuuni baa soo degtay labadaas suuradood bay u dhexaysay suuratu washamsi oo ka horeysay iyo suuratu watiin oo ka dambeysay <clears throat> magaceedu waa suurat ulburuuj sida masaaxifta iyo kutubu tafsiir iyo kutubu sunnaba ku qoran laakiin waaba la gaabiyey bilowgeeda ayadduu horeysay wasamaa'i daati lburuuj baa lafdiga alburuuj lagu gaabsaday kutubta sunnada qaar ka mida iyadoo laysku wada darayo wasamaa'i daati lburuuj way ka sugan tahay nabiga sal allahu alayh wasalam <clears throat> saxaabadu ay leeyihiin ama nabigu uu leeyahay suwarka cishaha ku akhri mucaad markuu la hadlayay dadka ha ku dheerayni uu lahaa marka in la yidhaahdo wasamaa'i daati alburuuj ama wowga la iska daayo asamaa'i daati alburuuj la yidhaahdo ama alburuuj la yidhaahdo saddexda magacba kutubta waad ku arkaysaano iyadoo alifka laga gooyo asamaa'i daati alburuuj la yidhaahdo abu hurayre iyo saxaabada qaar ka mid ah loo tiiriyaa mana xadiid nebiga ka warinayaan sala allahu aleyh wasalam fadli gaaroo suuraddan ay leedahay oon kaa guud ee qur-aanka laga helaya ahayn ma jiro oo soo arooray oo sugan oo sal leh axaadiida ka hadlaysa fadli bay suuraddan gaara leedahay waxba kama asixin dhammaanteed wax munkaraad iyo ay weeyeen <clears throat> marka fadli gaara ma laha sabab gaar ay suuraddu ku soo degtay oo asaxay ah ma jiro marka laga reebo qisada asxaabu lukhduud oo suuraddu ay ka sheekaysay inta qur-aanku sheegay in ka badanna qisa u eg ee sunnada nabiga ku timi sala allahu alayh alih wasalam fii xadiidi suhaybin cinda muslim fii saxiixihi asxaabu lkhuduud niman la yihahda ka sheekeeyey si dhaba looma hubo ma iyagana laakiin haddee qiso qur-aanka ku timid iyo qiso sunnada nabiga ku sugan sal ly salam oo wax badan wadaagoo iska shabaha maadaama ay yihiin halkan ay xadiidka culimmadu tafsiir ahaan ay ugu keenaan in nabiga looga sheekeynayo laakiin asbaab xilligii nabiga dhacday oo gaaroo suuradda ama qayb ka mida ah ay ku soo degeeni ma jiraan suuraddu waxay ka hadlayso waa iimaanka yowmaalqiyaama in la rumeeyo rabbina la rumeeyo dalaa'isha qudradiisii iyo cilmigiisii iyo in la rumeeyo keenaya iyo loolanka iyo hardanka xaq iyo baatilka iyo qofka muslimkiia sida loo baahan yahay diintiisa inuu ku adkaysto oo ku sabro intaa weeye iyo qur-aankan ilaahay soo dejiyey qiimihii iyo sharaftu alla agtiisa keliya asmaada ilaahay qaybo ka mida baa lagu xusayaa suuradda oo lagaga sheekeynaya intaa waa mujmalka suuraddu waxa ay ka hadlayso suuradda ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi wasamaa'i daati اlburuuj waاlyowmi اlmawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu اllukhduud annaari daati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllaahi اlcasiizi اlxamiid aladii lahu mulku الsamaawaati wاlأrd wاllahu calaa kuli shayin shahiid intaasi waa ilaahay dhaaruu makhluuqaadkiisa qaybo ka mida ku dhaartay iyo dhaartii hoorsigeedii iyo jawaabteedii waxay hordhaca u ahayd wasamaa'i samadaan ku dhaartay daati daatilburuuji buruujta u saaxiibka ahayd ee buruujta lahayd buruujta waxaa looga jeedaa xidigaha waaweyn ee ifaya ee samada ku yaalla weeye aan ahayn dayax iyo qoraxda qoraxda iyo dayaxu buruujtaa kuma jiraan saas darteed baa la jamciyey aayadaha qaarkood qoraxdii iyo dayixii iyo buruujta la ysugu keenay taasoo tilmaamaysa qoraxda iyo dayaxu inayna ku jirin isticmaalka qur-aanka buruuj marka la isticmaalo tabaaraka aladii jacala fi اsamaa'i buruujan wajacala fiiha siraajan waa qoraxdii wa qamaran muniiran allihii cirka ka dhigay oo ku abuuray oo ku sameeyey buruujan xidigo ifayoo muuqanaya sidoo kale wajacala fiihaa siraajan qorax iyo qamaran muniiran marka buruujtii kadib baa la sheegay dayaxii iyo qoraxdii marka ilahi wuxuu yihi walaqad jacalnaa fi samaa'i buruujan wazayanaaha linaadiriin waxafidnaaha min kuli shayطaani rajiim waxaa la yidhi samadan waan qurxinnay buruujna waannu ku samaynay xifdi iyo waardiyana waanuga dhignay qur-aanku meelo kale wuxuu ku sheegay samada qurxinteeda iyo shayaadiinta waxa lagu tuuraayay inay xidigaha yihiin oo qoraxda iyo dhayaxa ahayn oo ilaahi subxana wa tacaala quruu markuu ka dhigay rujuuman lishayaaiini waxaa looga dhigay waxay ahayd laqad zayanna samaa addunyaa bimasaabiixa wa jacalnaaha rujuuman lishayaaiin masaabiixii baa lagu tuuraa shayaaiinta haddaba qorax iyo dayax shayaaiin laguma tuuro oo faatbacahu shihaabu mubiin fi suurati saafaadna waa lagu sheegay inaa zayanna samaaءa اddunyaa biziinatin اlkawaakibi wa xifda min kuli shayطaanin maarid kawaakibtaa iyo buruujtaasaa isku mid ah sida aayaddan suuraة اlxijri iyo aayaadka suuraة الsaafaad iyo suuraة اlmulk iyo marka la isu geeyo inay xidigaha yihiin bay tilmaamaysaa buruujtani xidigo gaara ma aha xidigaha muuqda ee wada iftiimaya ee samada qurxinaya ee shayaadiinta lagu rajminayo eeljidadka lagu kala garanayo jihooyinka lagu qiyaasanayo kuwaasoo dhan baa qur-aanku buruuj u yaqaanaa ama basharku buruuj ha u yaqaanaan ama manaasiliya ha u yaqaanaan ama magacyo kale ha u yaqaanaan curfiga dadku waxaa badan carabtii qur-aanku ku soo degayeena ku badnayd buruujta in xidigo gaara loo yaqaano oo labiyo tobana manaasishana labaatan iyo siddeed loo yaqaano kadib buruujtii waa laga sii badbadiyeyoo wax kaloo fara badan baa lagu daray dabcan waxaa jira qur-aanku wuxuu u soo degay si guud inuu u tilmaamo tilmaamo hoosana ka yar bixiyo haddii loo baahdo kownkan iyo makhluuqaadka ku jiraay abuurkooda iyo say u shaqeeyaan ilaahay qur-aanku wuxuu inoogu sheegay qoraxdi iyo dayaxu inay miisaan iyo qiyaas u yihiin sanadka wareegaya iyo tiradiisa oon ku ogaana bilihiisa iyo sanadka wadar ahaan inta uu yahay labadaba qur-aanka waa lagu tilmaamay markii dayaxa laga hadlayey ilaahay waa ka yidhi waqadarahu manaasil litaclamuu cadad asiniina walxisaab ilaahay manaasil iyo meelo uu deguu u qoondeeyey oo sanadka iyo xisaabta aad ku ogaataan dabcan sanad iyo xisaab waxaa lagu ogaan karaa markii iyagu ay xisaab ku socdaan saa darteed manaasishaas dayaxu uu marayaay tafaasiisheeda laynooma sheegin laakiin curfka bashariga ee culuumulfalagu labaatan iyo siddeed bay ka dhigeen xisaabta qoraxdu inay ku socoto lafteedu xisaab sanadka iyo lagu ogaanayana iyadana suuratu اlisraa baa lagu sheegay famaxawna aayata اlleyli wajacalnaa aayata الnahaari mubsiraة litabtaguu fadla min rabbikum maxaa ka dambeeya walitaclamuu cadada الsiniina wاlxisaab basharka xisaabtoodii halkaa waxay kala baxeen sanadu laba qaybood inay tahay sana alqamariya ama hilaaliya oo bilbilata ku socota iyo sana shamsiya oo qoraxda wareeggeeda xilliga uu soo dhammaada ku socda curfiga istilaaxa basharigaihii tan wareegga dayaxana waxay yidhaahdeen manaasil weeye tan wareegga qoraxdana buruuj weeye tii qoraxda waxay ka dhigeen labiyo toban buruuja labiyo tobanka bilood tiradooda waafaqsan tii dayaxana waxay ka dhigeen labaatan iyo siddeed mansilo oo labiyo tobankii midba qayb xisaabanta labiyo tobankii buruujta ahaa ee carabtu taqiinay ilaa haddana la isticmaalo waxay yidhahdeen asal ahaan waxay ka soo jeedday ciraaq bay ka soo jeedday nimankii kaldaaniyiin ama kashdaaniyiin midaad tidhaahdaba bay ka soo jeedday xadaaradoodii daban ciraaq baa xadaarad hore cibaadaة اlkawaakib iyo wasaabi'iina kuwa qur-aanku yidhaahdiyo nimankii kaldaaniyiintii hore reer ciraaq baa asal u ahaa haddaad maqasho kaldaaniyiin iyo baabiliyiinna isku mid waay boqortooyada kaldaaniyiintoo abtilqabiil ahaa markii ay baaba'day oo niman ka dambeeyo aashuuriin la yidhahda qabsadeen baa kadib boqortooyadoodii baa dib u soo noqotay waxayna ka bilaabatay magaalada baabil ee ciraaq magaaladii ay ka bilaabatay kaldaaniyiintii boqortooyadeedii soo laba goor noqotay baa baabiliyiin loogu magacdaray baabiliyiintu waa isla kaldaaniyiintii laakiin soo laabadka boqortooyada dowladoodii baa baabil ka bilaabatay culumtan xidiginta iyo nujuumta iyo kahaanada iyo asal halkaasaa u ahayd buruujtan carabtu ay isticmaasheen labiyo tobankaana halkaasay ka soo jeeday xadaaradoodii baana fiday laakiin iyagu halka labiyo toban ay ka dhigeen dhinaca china iyo abraaju siniya labaatan waaye marka waa istilaaxaad iyo isticmaalaad bashar weeye wax waxyiga rabbi soo dejiyo iyadaa looga jeedaa la dhihi kara malaha ma aha abraajta labiyo tobanka ah afar baa aasaasa xisaabta bashariga ah afar markay aasaas tahay imisaa soo hartay sideedna waa taba mid walboo aasaaska ihina labuu wataa sanal bashariya abraajtaasay ku salaysan tahay sanal qamariyana manaasishay ku samaysan tahay markaasay qaarkood waxay yidhaahdeen qur-aanku hal meel buu isugu keenay markii aayad sanal qamariya ay tilmaantay hilaaliya bisha bilataa midna sana shamsiya abraaja ay bilaab haddana suuratulkahfi baa labadaba la isugu keenayo asxaabuulkahfigii walabithuu fii kahfihim ثaلaaثa miئaةi siniina wasdaaduu tiscan sana alqamariya waxay yidhaahdeen bisha bilataay saddex boqol konton iyo afar weeye sanadkii tan kalena saddex boqol lixdan iyo shan ama lixdan iyo lix waay hadba marna lixdan iyo shan bay noqotaa marna lixdan iyo lix bay noqotaayo bisha labaadii ma aha ow sana shamsiya ma aha waxay u badan yihiin sana shamsiya lixdan iyo saddex boqol lixdan iyo lixdan laga dhigo sana almiilaadiya waa sano saddexaad sana almiilaadiya ciise dhalashadiisay ku salaysan tahay kowda janawari ha ka bilaabata marka la yidhaahdo waa is afgarad dhexda isugu imaanaa labadii kaniisadood ee iyo galbeedku ta galbeedku shan iyo labaatanku ciise dhashay bay yidhahdeen disembaroo waa krismastan hadda taqaanaan kaniisa sharqiyana toddobadii janawari buu dhashay yidhahdeen ciise sanadka goormaan ka bilownaa markii la yidhi waxaa la yidhi qoladana lixa soo durugto qoladana lixa soo noqoto shan iyo labaatan lix ku dar sanadkii waa dhammaaday soo maa disembar ko soddonkeedii toddobadii janawarina lix ka soo durka maxaa dhexdhexaad noqdo la yimid kowda janawari sanadkan miilaadiga kown januari wadahadal wadaxaajo dhalashada ciisaa markaan toddobada iyo shan iyo labaatan kala noqonnay dhexdaaan isugu nimaaduu ku yimid waana bilahan aan tirsalna hadda januari februari marj abriil ilaa akhiri sanad shamsiya bilahoodu saas ma aha bilahoodu waxay ka bilaabataa sanad shamsiya ko iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj bay ka bilaabataa magacyo kalena way leeyihiin januari waxaa ku aadan kaanuun aani min la yidhaahdo february shubaad baa ku aadan maaj aadaar baa ku aadan abriil niisaan baa ku aadan ayaar waxay ku aadan tahay mey juun tamuus baa ku aadan ilaa aakhirkaa sii socoto sana shamsiya koo iyo labaatanka maaj bay bilaabataa waxay leeyihiin qoraxda wareegeedu abraajta ay ku wareegaysa afartay aasaasiga iyo sideedda ku lamaan waxay ku dhammaataa labaatanka maaj isbeddelka wareegga labaad ee burjulxamlina kow iyo labaatanka maaj bay bilaabataa mid walibana dhowr bilood bay socotaa waana afarta aasaaskii waa afarta xilli xagaaga kulaylaha guga dayrta iyo jilaalka sayfka dhe xagaaga waxay yidhahdeen dunidu labay u qaybsantaa khatulisti waa ugu dheer ee kala jeexaaye bari iyo galbeed buu u kala socdaa inna waa koonfur inna waa galbeed inna waa waqooyi nuska waqooyiga markuu qabowga galo nuska koonfureedi wuxuu galaa kulayl qoladan markay guga galaan kuwana dayr bay galaan way isdaba martaa afar abraajta ka mida burjulxamli burju sartaan burjulmiisaan iyo burjuljadyi afartaasaa aasaasa yidhahdeen mid walbana labaa ku xambaaran labayo tobankaa burji afar iyo mid walba laba ku xambaaran waa saddex iyo saddex iyo saddex iyo saddex labiyo tobankaas burji walbo afarta asaasiga toddoba manaasisha ah buu wataa qamarkaa sideed iyo labaatan saasay kutubay beraadeen afarta asaasiga mid walba toddobuu wataa afar toddoba ku dhufo labaatan iyo sideed xisaabta hadda macruufka ee falakiga iyo tafsiirka iyo madowga iyo xisaabaha kuwa saleeyaan macnaheedu ma aha qasab in aayaddan loola jeeda buruujtaas kadib buruujtii waa laga sii wadayo afartaa burji ee asaasiga ah mid walba wuxuu leeyahay baa la yidhi tilmaan alburju الnaari wاlburju اlmaayi wاlburju اlardi wاlburju اlhawaayi afartaa abiicadda dhulku mid leeyahay mid dabeecadda dabkuu leeyahay mid dabeecadda dabayshuu leeyahay waa sheekadii huhaadii kitaabdayga iyo kitaab rogga iyo burjigaa la eegaa iyo washaxdan ku qoran joornaalada xalli iyo nasiibkaaga burjigaaga eegaya kaa dhalatay ka eegiyo caydh baad noqon doontaa mise taajir baad noqon doontaa iyo ma tarmi doontaa mise mamadi baad ku dhiman doontaa iyo halkaasaa laga sii qaaday reerkan labadan isguursanaya ma isku liibaani doonaan iyo beenta khuraafada iyo kahaanadu halkaa abraajtay ka bilaabatay burjiga xamliga ah wuxuu asaasu yahay naar iyo dab midna biyo midna dhul midna dabayl iyo hawo waxay yidhahdeen biyo iyo dab kale ilaali way isdamiyaan hadduu burjigaagu dab yahay ka kalena biyo yahay in la kala ilaaliyo weeye isku waa isdaminaysaan dab iyo dabayl hadday isu yimaadaanna waa isla boodboodaysaan meel fognaa gaadhaan waa laga yaabaa laakiin laba xawli ku socotaad noqonaysaan ilaa akhirii qoloba siday u dhigtaba markay sii khilaafaanba baashii abaajaad iyo kitaabday iyo abraaj iyo dalsamadii iyo kahaanadii halkaa way ka bilaaban iyo kuwa joornalada aad ka akhridaan iyo nasiibkaaga iyo burjigaaga aan ku eegiyo wax badanoo hadda websaytyada iyo netka iyo bulshada baraha bulshada lasoo dhigo halkaas iyo khuraafadii kahaanadii iyo tanjiimkii baa halkaas soo galay qaybna waa qayb xisaab oo xiliyada kala guurka bitajriba lagu ogaanayo marka sanad shamsiyana ko iyo labaatanka maaj bay ka bilaabataa markay ko iyo labaatanka maaj qaybta koobaad ee gugu bilaabato dhinaca waqooyi dhinaca kale qaboobaha uu bilaabanaya shitaha ilaa waxay yidhahdeen labaatanka juun mise ko labaatanka juun wax saas labaiyo labaatanka mid kalaa bilaaban ilaa labaiyo labaatanka sebtembar sebtembar ka bilowda saddexiyo labaatankeeda ka kale ilaa disembar ma ko labaatankeeda ma labaiyo labaatankeeda ilaa haddana march labaatankeeda laga gaaro sanadkaa shamsigee wareegaya buruujtan la isticmaalayo qur-aanku tuu sheegaya qasab inay tahay maaha basharku magacyo ay la baxeen tirada buruujta iyo magacyadooda way isu khilaafsan yihiin ma labaatanba ma labaiyo tobanba magacyadee la kala yidhaahda ma sumbulaa ku jira ma qaws baa ku jira ma dalwi baa ku jira ma xuut baa ku jira magacyada way kala badbedelaan xadaaraadkuna waa kala duwan yihiin kahaanaadka laga saarana waa badan yihiin waxaasoo dhani bidaruura ma aha in ay qur-aanku uma jeedo qur-aanku xidigahaas samada lagu qurxiyey nuurkoodu muuqanayo jidka lagu kala garanayo rabbigii sidaa ka dhigay baa rabbi subxaana wa tacaala ku dhaaranaya wasamaayi baan ku dhaartay daati lburuuji saaxiibka ahayd xidigaha waaweyn ee muuqda ee ifaya samada lagu xifdinayo bariya badba lagu kala garanayo jidadkaa laynoogu dhaartay walyowmi maalin baan ku dhaartay almawcuudi laysuu ballanqaaday waa qiyaamada biijmaaci lmufasiriin waa isku raacsan yihiin maalinta mawcuudka ilaahay ku dhaaranayo ee yowmu alqiyaamata yowmu alqiyaama oo lagu dhaaranayana horeyna waa u marnay qur-aankana meelo badan bay kaga jirtaa laa uqsimu biyowmi alqiyaama walaa uqsimu binafsi allawaama yowmu alqiyaama ilahay ku dhaaranaya wey in lagu magacaabo maalintii ilaahay ballan qaadayna ay tahayna in badan baa qur-aanka haddiiba la iطlaaqa maalin la ballan qaaday iyo wixii la ballan qaaday weeye khaalibka iyo asalku qiyaamada wey laa yaxsunhum اlfazacu اlakbar watatalaqaahum اlmalaa'ika hada yowmukum اladii kuntum tuucaduun waa maalinkii laydii ballan qaaday wa yowmu lmawcuudigan waaye fadarhum yakhuuduu wayalcabuu xataa yulaaquu yowmahum اladii yuucaduun maalinkii loo ballanqaaday marka walyowmilmawcuudigu waa maalinka qiyaamada ee la ballanqaaday inuu iman doono oo qof walba jazihiisii la kulmi doono oo qof walba meeshii ugu dambaysay isku abaadi lahaa uu aadi doona khayr iyo sharba wa mid markhaati furay iyo wa mid lagu markhaati furay baan ku dhaartay shaahidka iyo mashhuudka culimmadu waa isu khilaafeen lafdiga qur-aankuna caam weeye wax xadiiiya oo ku asaxayna ma jiro shaahidka iyo mashhuudka waxaa ugu dhow xadiid abi muusa alashcari iyo abu hureyre laga wariyey wa maalinta jumcada wa maalinka yowmu carafa ku fasirayo xadiidkaas weli culamada qaarkood xasan ay ka dhigeen aimatu ahli ahlilcilmi iyo xadiidku waxay u badan yihiin inuu daciif yahay oon sugnayn mufasiriinta badankoodna way ku keenaan aayadda markay ka hadlayaan maadaama xadiidka a'imatulxadiidi ay u badan yihiin inuu daciif yahay oosan sugnayn a'immada qaarkood taxsiiniya laftooduna marar kale ay daciifiyeen oo ficlan uu yahay sida alxaafid adahabi uu ku sheegay fi almuuqida fii cilmi alxadiid wuxuu leey xadiidku xasan likhayrihi hadduu noqdo qaaciido la tix raacoon leexleexanayni inaad hesho ha sugin buu yidhi fa ana calaa iyaasin min daalik quus baan ka taagna halka ninay culummada xadiidka xasan likayri ah mar wuu soo mariyo xadiidkan waa yar xoog badan yuu isdhihi mar labaad buu soo mariyo warkan meel lama gaarayuu isdhihi halka nin baad arkaysaa buui intaasoo jeer mar isagoo waa xasan mar isagoo waa daciif ku waayo meel gebi uu ka lalmadaa marka taa laga soo tago markhaatiga la furayo iyo cid markhaati lagu furayo cumuumkaa in loo daayaa wanaagsan faahfaahinteeda iyo noocyadeeda fara badanna in badan baa qur-aanka lagu sheegay waxaa lagu sheegay nebi moxamed inuu markhaatiya fakayfa idaa ji'na min kuli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida inaad ummad kastaba nabigoodoo ku markhaati furaya iyo adigoo ummaddaada ku markhaati furaya haddaan idin keenno xidhiir bay qiyaamada la leedaha oo maalinta qiyaamada arrintaa dhacaysa mar waxaa la yidhi xubnahaaga xataa idaa maa jaa'uuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum jirkoodiiyo xubnihiioo markhaati furaya waa goorma waa qiyaamada mar waxaa la yidhi wajaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiidun waa malaa'igtii goormay dhacaysaa iyadana qiyaamaday dhacaysaa ummaddan iyo ummadaha kale ay ku markhaati furi doontaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu shuhadaaa cala annaasi waa goorma iyadana waa qiyaamada ilahi subxaana wa tacaala wallaahu calaa kulli shayin shahiid ashjaartiiyo geeduhuna nabigu wuxuu sheegay alai slat slam ninka mu'adinka ah waxaa u markhaati furi doona kullu ratbin wa yaabis wax kastoo qoyan iyo qalalan geedihii dhagxantiiba u markhaati furi doona goorma qiyaamada maadaama tan hore walyowmu lmawcuudi qiyaamo ay tahay wa shaahidin waa qiyaamada gudaheeda waxaa dhacaye inta marag furi doonta iyo inta lagu marag furi doonaba markhaatiga qiyaamada inta furaysa iyo inta lagu furayaan ku dhaartaye inta dhaartaa kadib ilaahay wuxuu yidhi qutila waxaa la lacnaday asxaabuulukhduudi kuwii godadka qoday baa la lacnaday annaari asxaabi naari naarta iyo dabka kuwii shiday ahaa dabkaasoo daati lwaquudi shidme iyo holac iyo olol u saaxiibahayd naartaasoo intii aad loo shiday dabkoo intii la shiday aad u holcayoo u shidmayey id wakti buu shidmayey ama lacnadu ay ku dhacday hum iyagu calayhaa dabka ay shideen iyo godadkeeda qucuudun ay kor fadhiyeen wahum iyaguna calaa maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniina dadka mu'miniinta ah shuhuudun ay xaadir yihiin oo markhaati ka yihiin wamaa naqamuu maanay eedaynin minhum dadkaa mu'miniinta maanay ku eedayn ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen keliya maahane billaahi alla ay rumeeyaan alcasiizi khaalibka ahaa wax walba ka awood badnaa alxamiidi ee mahadsanaa alladii allahaasoo lahu leh mulku samaawaati waalard cirka iyo dhulka lahaanshahooda iyo maamulkooda iska leh wallaahu ilaahina calaa kulli shayin wax kasta shahiidunkii markhaati ka ah wey qisadan ilaahay uu tilmaamay intaa faahfaahin ka badan lagama bixinin goortay dhacday qur-aanku ma sheegin qowmkii iyo ummaddii ay qabsatayna lama sheegin waxa ugu dhowey faahfaahinaya waa xadiidkii ghulaamkii iyo saaxirkii iyo raahibkii iyo fii saxiixi muslim min xadiidi suhaybi radi allahu canhu wa qisadaasi nabigu ka sheekeeyey si kooban waxay ahayd inuu jiri jiray nin boqora oo dadku caabudaan isaguna ilaahnimo u sheegtay wuxuuna dadka ku haystay nin saaxir ah oo faalo low ah oo u faaliyo oo wax sixra fircawnba waa kii saxarada dadka ku haystay ee ku maamulayay fikradda iyo haqaafaddaas ilaa iyo hadda ninkii madax ahaa iyo nin faaliya waa la iska agdeeyey nin madaxoon ilaah ku xidhnayn saaxir iyo faalallow iyo mid foox shidaay waa isag joogaan marka ummadda in jin lagu shaqaystiiyo in saaxir la keensadi iyo ii faaliya fooxa igu rid in la yidhaahda idanka fooxa igu rid taniyo wakhtigii fircawn say u soo bilaabatay a'immatu taariikh waxay u badan yihiin qisadani way ka dambaysayoo waa dambe atbaacu ciisa calayhi salaam iyo injiil dadkii haystay qayb ka mid ay qabsatay waayo ereyga raahibka iyagaa magaca aan aha haddii saa la yidhaahdaayey boqornimo iyo ilaahnimo sheego saaxir iyo faalalow iyo mid fooxiyana qaadana fircoon baa soo bilaabay ilaa iyo haddana ninkii boqor ahaa ee dadka inuu xoog ku haysta rabay inuu faalisuun baa ag joogtoo fooxa u shida ka gara marka sababo ka mida fircown qisadiisa waxa loogu soo celceliyo ninkaasi ninkaasuu haystay waddankana waxaa joogay nin isqariya oo raahiboo ilaahay ka baqa ilaahayna rumaysan baa jiray ninkii saaxirkaa waa waayeelay duqii buu wuxuu ku yidhi war waa waa yeelayoo hadda waan sii howlgabayaae wiil yar oo fahmo badan oon wixii baro ii keenso wiil yar buu u geeyo wuxuu yidhi ka soo baro cashiraa loo qoray wakhti go uu yimaado iyo wakhti goana uu baxo wiilkii jidka uu soo mareeyey buu ninkan raahibkaa ku arkay wuu isaga leexday wuxuu ninkan sheegayey baa cajabiyey labadii cashirna way isu qaban waayeen kan wuxuu u iyo kan wuxuu u aqrinayo isma laha ninkii raahibka waa u sheego war ninkaasaan u tagaa waxaad sheegaysiiyo wuxuu sheegayana isma laha halkaa waxaa ka muuqan karta xadiidka qisada wiilka yarka iyo ninkan raahibkaa warkiisa baa uu xoogay galay waswaasna kama madhnayn saaxirkuu ka soo daahaa waa la garaacaa maalmihii hore wuxuu ku yarbaxsan jiray xaggaan kusoo yardaahay duqii weynaa maalmihii dambena way ka socon weyday waa la garaacaa waxaad u soo daahday odaygu ninka meeshihii nin la taliyo indhool buu leeyahay nin la taliyoah laakiin nin khatar ah oo khabiir ah laakiin indhoola buu leeyahay indhabeelay isagoo weyn indhabeelay haddii wiilkii maalinkii dambe muddo arintii waday kala bax kitaab ilaahay baa qabay dhaheen soomaalidii maalinkii dambeunbu wuxuu soo maray xayawaan weyn oo dhib badan oo jidadkii xiray oo dadkii ka socon laayihiin oo si la yeela lala'yaho magaaladiiba kala joojiyey markaasuu arikaadii maantan kale ogaan dhagax intuu qaatay ilaah arrinta saaxirka haddaad jeceshahay ma dhihin halkaa way halka laga qaatay inuu dhinaca kale u badnaa ilaah wuxuu yidhi ninkaa raahibkaah arrintiisu hadday saxantaho jeceshahay ilaahu bahalka dhagaxaasaan ku tuuriye ha u dhinto dhagax wiil yar tuure bahal intaa la egay caadi maha inuu dhinto waf buu ku siiyey markuu ku dhacayba qalaf waa kaga tuuray wiilkii waa gartay waxbaa la tusay odaygii waa raahibkii u tago wuxuu yidhi war niyahu maa saasaa dhacday wuxuu yidhi niyahu hadda maanta adaa iga daraja weynbe waana lagu imtixaani doonaayo waxan yaa kuu sheegay baa lagu dhihi doonaaye farta haygu soo fiiqan haysheegin aniga allah alla hadduu yahay adiga haysheegin niwaa nin oday ahoo waxa dhici karuu garanayaa ninkanna waa yaqaanaa ninkii wuu iska dhuumanayey haddii wiilkii la garaacoo la qodqodo oo ninkaa waxa ay baray uu yidhaahdo isaga in loo imani wuu gartay warkiina magaalada waa qabsaday wiilkana waa la yaqiinay durqiid oo durbawar waxaa u tegaya wiilkaagiibaa saa yeelay hadduu tegey duqa odaygii meeshiisii waxaa la yidhi wiilgow kiilkaygiiow maanta sixirkaagii halkaasuu gaadhay inaad saa yeesho wuxuu yidhi aniga ma ahee allah baasaa dilay oo ma allaan ani ahayn baad leedahay ha waa jira rabbi warabuka allaahu waryaa waa fidnoobay muu jeedaa mid baa wuxuu akhriyey hoosta wuxuga akhriyey wiilkiiyaa dee maalinkii dambe odaygii indhoolka ahaa baa u yimid adeer aniga wax walba waan ku siine indhahaygii baan rabaa wuxuu yidhi anigu indha ma soo celiyee ilaahay baa soo celiya haye ilaahay baan kuu barya haddaad rumayso war waan rumayna wax walba waa ogolahaye ilaahay rumee cashir buu siiyey waan rumeeyey ilaahay buu u baryey fag indhihii ninkii oo socdaa yimid oo iska socda markaa wiilka aad looma dareemin odaygiibuu soo ag fadhiistay war waa sidee hebel wiilkaanu tegayoo oo wiilkaygu wuxuu gaadhay miyaa indhaha dad kale aynu u soo maye ilaah baa indhaha soo celi oo ilaahan ani ahayn maad leedahay haa waan leehay wey soo qabta xiniyaha qabta korantaha lagu dhejiyo halla ciqaabo waxaan yaa ku baray nafti markay qabatay wiilkiibu farta ku fiiqani wiilkaana waxay geliyey <laughs> isagii waa la dilay waa laga takhallusay wiilkaa la soo qabtay sheeg baa la yidhi haddii la xanuujiyey odaygii buu sheegay isagana raahibka raahibkaa la soo qabtay haa beladu meeshay ka soo baxday oo dhan waatan isaga qalaf minshaar baa lagu kala jaray wiilkii waxaa isku soo haray boqorkii waa isku soo haray loo landheeroo kadib oo inuu diluu damcayo buur ka soo tuuruu yidhioo way socon weydayo badda biyaha dhexdooda ha lagu tuuruu yidhioo way socon weydayo kan ha lagu sameeyo socon weydayo markii dambe wiilkii waa ka yidhi warniyow wax ma kuu sheega haddaad samaysa ad idili karto haa wey naf baa haysa boqortooyadii baa khalkhal gashee wuxuu yidhi dadkao dhan isugu yeed meel fagaara ah keen waxaad tidhahdaa fallaadhaydanna kuwaagu wax tari tayda la bax tayda markaad la baxdana halkaa aniga igu dadka hortooda ah kor intaad u dhawaaqda bismi rabbi اlghulaami dheh bisinka waxaan u qabtay rabbigii wiilkaa rabbigiisa ayaa isrumaysnaa markaad igu dhufatay waad idili isagu maxaa ka dhalan kara ma dhihine meeshii fakaarahee dadkao dhan intuu isu keenay naf baa hayseeyo yaa si unkan kaa dhahu lahaa sallidkan jinni bismi illaahi rabbi اlghulaami gaftusi halkaasuu kaga dhuftay talaf wiilkii dadkii oo dhan baa yidhi bismi illaahi rabbi اlghulaami aamanaa birabbi اlghulaami soo laga cararaya maahayn dadkii baa rumeeyey odayga markuu guriga ku noqday waxaa layidhi maqsho waa dhacay may waxaad ka baqaysay baa dhacay dadkii fagaaruhu wiilkuu ku siraye fagaaro wuxuu kuu keenay dadkii oo dhanba diintiisa ay qaateen wuxuu yidhi buuri nabigu godad ha loo qodo godad baa loo qoday dab ha laga shido dab baa laga shiday ha lagu guraa la yidhi islaan wiil yar dhabarka ku wadaata baa markii u dambaysay la soo istaaji markay galteedi ama ka noqo ama dabka guga gal baa laleehay ba iyadu maynan cabsane wiilkii bay u naxday wiilkii baa ilaahay ka hadliyey oo wuxuu yidhi ta rabbi baa ka darane gal buu yidhi galgal sidii bay dadkii lagu laayey oo godkaa loogu qoday wiilkiina waa la aasay soyb wuxuu leeyahay waxaa dhacday buu hi xilligii cumar bn اlkhaaab baa god iyadoo la qodayaa qabri aaggii la qoday qabri baa loo tegay wiilkiioo xabadaboor ayna xaganin gacanteena halkii fallaadho kaga dhacday ku haya marka laga qaado dhiig baa fakan marka lagu celiyena wuu istaagi haarun baa qabrigiisi lagu celiyey oo meel lagu aasay dabcan cumar waxyaabahaasoo kale markuu arkay wuu qarin jiray si intii la barakaysta marka dam loo caabudin sii daanyaal qabrigiisii ku sameeyey oo kaleeto qisadaasi aayaddan inay ku soo degtay ma cadda laakiin waa qiso aayaddu waxay ka sheekaynayso shabbahda waay qutila waxaa la lacnaday asxaabuulukhduudi kuwii godadka qoday baa la lacnaday oo naxariista ilaahay laga fogeeyey annaari asxaabi naari ahaa dabka kuwii ka shiday ahaa godadka dabkaasoo daati waquudi holaca iyo shidmada u saaxiibka ahaydee aad ka hulcaysay u shadnayd id wakhti baa la lacnaday hum iyagu calayhaa dabkaa qucuudun ay kor fadhiyaan wahum iyaguna calaa maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniinna shuhuudun goobjooga waaba ku raaxaysanayaan dadkaa dabka ay ku gubayaan idinku hadda waxaad ka hadlayseen xabad baa kamera qori lagu xidhay oo lala dhacaye kuwan dabbaa loo shiday oo lasoo xidhxidho oo lagu shiday oo la daawanaya yaa daawanaya madaxweynihiibaa daawanaya boqorkii ilaha sheegtay wasaradiisiina waa ag taagan yihiin ciidankiisiina waa ku shidayaan dadkaasi maxay dembi galeen ma dhaceen ma dad bay laayeen ma dumar bay kufsadeen ma dowlad bay kacdoon ku noqdeen maya wamaa naqamuu minhum maanay ku eedaynin maanay kula colooyin ugu samaynin dhibka ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen bilaahi alcasiizi alxamiid bilaahi alle alcasiizi haalibkaha ciduu raba ka adkaa alxamiidi ee mahadsana waa sidii muslimiintan lagu yidhi qul ya ahla alkitaabi hal tanqimuuna mina ilaa an aamanna biaayaati rabbina lama jaaatna waxaad nagu eedaynaysaan waxaan ahayn aayaadkii rabbi markii noo yimaadeen baan rumaynay nabigu markii uu diintan keenay alai salatu asalaam muslimiintii makan la ciqaabaya maxaa lagu haystay sameeyeen waxba saas darteed alladii allihii lahu leh mulku samaawaati waalardi lahaanshaha iyo maamulka iyo maamulidda iyo cirka iyo dhulka wallaahu calaa kulli shayin wax kastaba shahiidun kii markhaati ka ahee iyo ogowjoogna ka ahee og ee arka waay ina aladiina kuwa fatanuu cadaabah ama ka fidneeya diintooda almu'miniina waalmu'minaati ragga mu'miniinta iyo dumarka ilaahay rumeeye uma lam yatuubuu nolosha aan kaga toobadkeenin falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannama cadaab jahanamay leeyihiin walahum waxay leeyihin cadaabu lxariiqi cadaab gubay leeyihiin ama kuwan ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaane cadaab guba bay leeyihiin laakiin iyagoo mu'miniinta dhibay oo gaalo ahaa way toobad keeni karaan iskadaa muminiinta kale kuwii ambiyada dhibay baa toobad keeni kara ilahay ka toobad aqbali kara baabkaasi cidda laga toobad aqbali iyo ciddaan laga toobad aqbalaynin allah baa u gaartay subxaanahu wa tacaala saa darteed gaaladii lala dagaalamayso inumuusa dhihin fain taabu wa aqaamuu asalaata wa aatow azakaata fa ikhwaanukum fi ddiini waa walaalihiin muslimiin oo idinla diina iyagii gaalada ahaa shalay hadday toobad keenaan casى اllahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadatan asbaabteeda waxaa kamid inay toobad keenaan marka ilahi subxana wa soo inama dhihi kuma dhihin nebigiisa markii uxud wejigana laga dakray iligga iyo dhooshana qayb ka jabtay kayfa yuflixu qowmun shajuu wejha nabiyihim wakasaruu rabaaciyatahu markuu yidhi laysa laka min almri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum aalimuun adi arrinta maamulka waxba kuma lihid ilaahay baa hadduu doonana ka toobad aqbali hadduu doonana cadaabi hadiiba kuwii nabiga dhibay ee waxyeelay laleeyahay hadduu doono ilaahay uu ka toobad aqbali inteedna kale kiina dhibay barri wuu toobad keeni karaa wax diidayana ma jiro wax diidaya ma jiro nabigana sal l slam waxaa ka sugan inuu yidhi yadxak اllaahu min rajulayni ilaahay laba nin buu ku qoslaayoo labaduba jannada galaya oo haddana midkood midka kala dilay qaatil iyo maqtuulkii oo jannada isugu tegaya markaasuu fasiro wuxuu yidhi nin baa islaamaya wuu dagaalamaya fii sabiiliillaahi shahiid buu noqonayaa gaab mid baa dilaya kadib kii dilay baa ilaahay soo hanuunin oo ka toobad aqbali oo isna jihaadi oo isna shahiid noqon labadoodii qaatilkii iyo maqtuulkii baa jannada isugu tegi kan qaatilkaa markii hore gaal ahaa markii dambena shahiid noqday iska daayey xamse ninkii dilae waxshi ahaa sooma toobadkeenin ee wuxuu dilo xamsada nabigu jeclaa walidaalika fii saxiixi اlbukhaari waxshi markuu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ee uu soo hor istaagay isagoo islaamay wuxuu yidhi waxshi miyaa tahay haa xamse adi maa dilay buu yidhi ma jirta adigu waxma jiradi arrintaa ku gaadhay waa saa ad u maqashay buuri wuxuu yidhi wejigaaga maiga qarin kartaa toobadii waa laga aqbalo wuu islaamay laakiin waxbuu soo xasuusanayaa wuxuu yidhi hortayduuna ha soo istaagin sidii buu ahaa nabigu wejigiisa inuu istaagunbu iska ilaalin jirayoo dhinacyadaa iyo dhabarkaasuu joogi jiray marka nabigu dhinteen musaylamo soo baxay buu yidhi jaanis baan haystaa hadda dilkan xamso dilay booskiisii waxaan gelin musaylamo kadib musaylamana waa kii waranka ka ligligay marka wax shiraysaa waa kii toobada nabigu ka aqbalay alayh salatu wasalaam marka hadday uma lam yatuubuu aan toobad keenin intaan naftu qarqarisada gaarin ama qoraxdu galbeed ka soo bixin toobadu way furan tahay kii toobad keena ilahay toobadiisu buu ka aqbalayaa dembi weynood gashay reebi maayo towbada waxaanan soo marray kuwa qalbigooda la daboolay inay dhici karta in laga toobad aqbalo fa qaliila maa yuminuuna soomana soo marin falaa yuminuuna ilaa qaliila iyo faqaliila maa yuminuun aan soo marnay ina aladiina aamanuu ina aladiina dadki aamanuu ilaahay rumeeyey oo wacamilu saalixaati camalka saalixaana la yimid lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda anhaaru webiyaal ay socdaan daalika jannada ay gelayaan ay helayaani alfawzu waa liibaan alkabiiru oo weyn iimaan iyo camal saalixa jannada iyo liibaanta weyn lagu helaa anuu iimaan baan la iman camal saalixana ku dari maayo meel janno la isugu ballanqaaday ma jirto oo ah qur-aanka ka mid a qur-aanku dhammaantii aamanuu wa camiluu saalixaati aakhirka suuratulinshiqaaqna waan ku soo marnayoo dadkii iimaanka iyo camalka saalixaata leh lahum ajrun hayru mamnuun ajir la goynaynin bay leeyihin daalika alfawzu lkabiiru waay naar bay ka badbaadeen jannay galeen faman zuxixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz sida ilaahay buu yiri weeye waman yuطic illaaha warasuulahu yudkhilu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawzu اlcadiim liibaan weyn weeye iimaan iyo camal saalixa bay labadaa ku gaareen waman yuطic illaaha warasuulahu ilahay rasuulkiisa qofkii aطeeca soo qof iimaan iyo camal saalixa la yimid ma ah fii suurat اlmaa'ida akhirkeedana waxaa lanagu yidhi qiyaamada waxaa la dhihi doonaa hada yowmu yanfacu الsaadiqiina sidquhum lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada radia allahu canhum waraduu canh dalika alfawz اlcadiim liibaan weyn weeye marka liibaantaa weyn weeye talayna doonayo inaan u tartanno liibaan cadna waa lina jiriyo faama aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati faydkhilhum rabuhum fii raxmatih dalika huwa alfawz اlmubiin liibaan cad oon mugdi iyo khalad ku jirin waay ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisa iyo ciqaabkiisu la shadiidun mid adag wey rabbi hadduu ummad ciqaabayo ciqaabkiisu miduu adag yahay wey waxay aayaddani shabbahdaa aayaddii suuratu huhuud iyo xadiidkii nabigee fii saxiixayni bukhaari wa muslim min xadiidi abi muusa alashcari oo aayaddaa fasirayay aayaddu waxay ahayd wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid ilaahay uma dulmiday hadduu ciqaabo saasuu u ciqaabaa horoo laga soo sheekeeyey ina akhdahu qabashadiisi iyo ciqaabkiisu aliimun mid xanuun badan weeyo shadiidun adag waa ina badsha rabbika la shadiidun oo kaleeto waay nabiguna alay slam wuxu uhi in allaha la yumlii lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitu ninka daalimka mudduu siiyaa u sugaa laakiin markuu ciqaabkiisa gaarsiiye qabto ma sii daayo qur-aankana tusaalayow baa layna siiyey qolo dabayl lagu halaagay cajaazu nakhli munqacir laga dhigay qolyo iyo qayle lagu halaagay iyo kuwo dhilka inti lala gooyey lala dabagediyey iyo kuwo duufaanna lagu halaagay iyo kuwo badla kala qabtay laisku sii daayey ummadba waxbaa lagu halaagay ummadihii la halaagayey cadaabka adag buu ilaahay leeyahay fi اdunyaa wاlaakhira ina rabbana bicibaadii anii ana algafuur الraxiim wa ana cadaabii wاlcadaabu اlaliim iyo cadaabka ilahay inuu adag yahay maxaa sidaa loo yeeloo loo sheegay iimaanka iyo camalka saalixaad ku badbaadaa laakiin labadaa haddii lagaa waayo ciqaab adag baad sugaysaa waxa lala hadlayana waayo waa aniga adiga iyo inteena la midka inahu alle huwa allah yubdiu bilaaba oo bilaabay abuurka wax waliba wayuciidu isagaana soo celiya qiyaamada marka la gaaro uu ballan qaaday soo celinaya khalqigan isagaa abuuray dhimashadoodana isagaa haya yuxyi wa yumiitu waaye isagaana soo celinaya waxaa layna tusaalaynayaa haddii bilowgii aanu qirsannahay in wax lagu diido soo celinta aanay jirin labadaa macnee inuu isagu bilaaboo soo celinayo soo celintuna bilowgii ay la mid tahay soo celintua laga yaaba inay ku adkayn ilaahay ay kaba sii fududahay intaba qur-aanka meelo kala iyadoo sidaasa lagu sii faahfaahiyey qul hal min shurakaa'ikum man yabda'u اlkhalqa uma yuciidu waxaad tidhahdaa bal ilaahiyanaad alla la caawidaysaan yaa khalqigan bilaabay oo soo celiya qul illaahu yabda'u اlkhalqa uma yuciiduhu fan atu fakuun ilaahay baa abuuray soona celinaya xaggee baa maskaxdiinnu garashadiinnu arintaa ay ka martay maxaad saad uga leexanaysaan mar waxaa lihi awlam yarow kayfa yubdu llaahu alkhalqa uma yuciidu ina daalika cala allaahi yasiir ilaahay wayba u fududdahay tan horena wamaa masanaa min luhuubin waa kii la yidhi mabaanaan ku daalin ta kalena cala allaahi yasiir way u fududdahay fudayd intee la labadaba way fududaayeene tan dambaa sii fudud wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa ahwanu calayhi tanaaba ka sii fududba tii bilow ahayd tee sii fudud haddaad dhahdo tan idinka idinla adag baba alla u fududba maxay tahay ujeeddadu laysu soo celinayana in laysla xisaabtamo waayo sababta celintaas ka dambaysa iyo xikmadda ka dambaysa in laysla xisaabtamo waay innahu yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu liyجزiya aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati biاlqisط wاladiina kafaruu lahum sharaabu min xamiimi wacadaabu aliimu bima kaanuu yakfuruun allahaas abuuray ee soo celinaya weeye maxaa loo soo celin in laga abaalmariyo dadkii xamalka wanaagsan sameeyeyna cadaalad lagu abaalmariyo kuwii ilaahay rumayn waayee xumaadayna cadaab lagu abaalmariyo xikmadda soo celinta ka dambaysana waa sidaas aayadan huwa yubdiu wa yuciiduna aayaadkaa kale fara badan baa lagu faahfaahiyey kuwa aynaan sheegin wa huwa alle alghafuuru allaha dembiga dhaafo weye dembi dhaafka badan alwaduudu oo jecel addoommadiisa amarkiisa qaatee ariiqiisa mara ee mu'miniinta ah ee muxsiniinta ah ee muttaqiinta ah, ee muhtadiinta ah saa darteed buu una dembi dhaafaa una naxariistaa wadigii iyo waduudku wuxuu tilmaamayaa asmaada ilaahay ka waa jecel yahay jacaylkiisaasna naxariistiisi ay ku mudanayaan saas darteed baa naxariista ay mudanayaan baa in badan qur-aanka makfiradii iyo dembi dhaafka ku lamaan inuu jecel yahayna meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay yuxibulmuxsiniina iyo muttaqiina iyo in badan baa lagu sheegay wa huwa alghafuuru qur-aanka aad bay ugu badan tahay suurati yunis suurati yuusuf fii suurati suwar badan baa lagu sheegay ilaahay alkhafuur dembi dhaaf badan alraxiimu naxariista inuu yahay suurat alxijri baa lagu sheegay nabi cibaadii anii ana alkhafuur araxiim waan dembi dhaaf badna waana naxariis badna warabbuka alkhafuuru duraxma rabbiga ka dembi dhaafa ee naxariista u saaxiibkaa way laakiin naxariistiisa aakhira yaa mudanaya inta uu jecel yahay ee amarkiisa qaadatay taacadiisana fulisay makfiradiisa yaa iska leh inta rumaysay ee mu'miniinta iska leh amaa gaal dembi dhaaf ma laha xataa adigu nin gaalnimo ku dhintay ilaah u dhaaf inaad tiraahdaa dembi ah maa kaana lilnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba iyo in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay mana dhaafo loomana weydiiye dembi dhaaf marka makfirada iyo raxmad ayaa iska leh ahluliimaan baa iska leh waan u baahannahay haddaba dembigana in laynaga dhaafo naxariista ilahay inaan hella u baahannahay laakiin bilaash ma ahane in la shaqaysta u baahantay dul carshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa weeye almajiidu allihii majiidka ahaa ee sharafta badnaa weeye qiraa'at اljamhuur markaynu godno waa almajiidi qiraada aimada qaarkeed ee xamse iyo kasaayi iyo khalaf iyo haddaynu qaadannana dulcarshi carshiga uu saaxiibka ahaa carshigii almajiidi sharafta badnaa waay labada macnobana qur-aanku yashhadu lahu qur-aan sidaasoo kale ku soo arooray labadaba way leeyihin amaa qiraa'ada jamhuurtii wuxuu tilmaamayaa almajiid asmaada ilaahay inuu ka mid yahay ilaahayna qur-aanka aayad kale wuxuu ku yidhi innahu xamiidun majiid ilaahay mid mahadsan weeye majiidun oo sharaf badan walidaalika xadiidu lqudsigii waa kii ahaa addoonku qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi nisfayn salaadda labaan u qaybiyey addoonka alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaani الraxiim maaliki yowm اddiin intaa markaad leedahay ilahay wuxuu odhanayaa majadanii cabdi addoonkayga waa i sharfay waa i ammaanay majdi iyo sharaf iyo ammaan buu igu sheegay haddii la yidhaahdo almajiidi qiraa'adaana carshiga sifo tilmaan inuu leeyahay sharaf iyo ammaana qur-aanka meelo badan baa lagu sheegay oo ilahi wuxuu yihi fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu wa rabu اlcarshi اlcadiim alcadiim carshiga waa lagu magacaabay weyn alkariimna waa lagu magacaabay sharaf badan fatacaala allahu اlmaliku اlxaq laa ilaaha ilaa huwa rabu اlcarshi اlkariim kariim iyo cadiim oo la isugu darayna ducadii karbiga lagu aqbalayay waay laa ilaaha ila اllahu اlxaliimu اlcadiim laa ilaaha ila اllahu rabu اlcarshi اlcadiim laa ilaaha ila اllahu rabu الsamaawaati warabu اlardi warabu اlcarshi اlkariim waa ducaau lkarbi eh fii saxiixi اlbukhaari iyo hayrkiiba uu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam bukhaariiyo muslimba qofkii ilaahay weydiista ducadiisa in lagu aqbalayo ducaadu qiimo badan weeye in la barta ay ta facaalun allihii samayn badan weeye limaa yuriidu wuxuu doono allaalay wuxuu doono aad buu u sameeyaa wuu sameeyaa ciduu wax kala tashadana ma laha ciduu waxu daayana ma laha cid su'aal ka weydiin kartana ma laha facaalun kii samayn badan weeye limaa yuriidu wuxuu doono ilaahay wuxuu doona inuu sameeyo oon la weydiin karin qur-aanka waxna uusan uga baqaynin waxbaa ka dhalan cid kaga dabategi kartana jirin qur-aanka in badan baa laynoogu sheegay markii ahlunaarka laga sheekeynaya fii suurati huud waxaa la yidhi khaalidiina fiiha maa daamat الsamaawaati wاlardu ila maa shaءa rabuk maxaa ka dambeeya ina rabbaka facaalu limaa yuriid rabbigaa kii samayn badan weeye wuxuu doono walow shaaa allaahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid wuxuu doonuu rabbi sameeyaa qaala kadalika allaahu yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu sameeyaa inaan la weydiinaynin laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun inuusan wax ka imanaya cidna uga baqaynin fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha dakanaheediiyo amaa cidi dib kugu qabsataa kama baqo wuxuu rabuu sameeyaa cidina warkama keento rabbigaa sidaa ah baasmaadiisi iyo tilmaasifaadkiisa waxaa ka mid a facaalun kii samayn badan weeye limaa yuriidu wuxuu doono wuxuusan dooninna dunidiisan kama dhacaan uunkiisan kama dhaco adduun aakharana ka dhici maayo hal ataaka xadiiu اljunuudi fircawna wa hal ataakanba kuu yimid xadiiu ljunuudi junuuddii iyo ciidamadii warkooda ma kuu yimid iyo qisadooda ma lagaaga sheekeeye fircawna iyo wa ahaa nacam waa inoo timid jusca intaan ku soo jirnayna fircawn waa soo marnay hamuudna in yarbaa suuraة اlfajri iyo suuraة shamsi lagaga sheekayn doonaa naaqat allaahi wa suqyaha iyo jaabu sakhra bilwaadi halkaasay waxay qisadii noogu iman qur-aanka laakiin in badan baa hamuud lagaga sheekeeyey wadaa hamuuda akhaahum saalixan iyo sidii loo halaagay kadabat hamuudu biاnudur faqaaluu abashara mina waaxida natabichu inaa idan lafii dalaalin wa sucur markii dambe maxaa lagu halaagay ina arsalnaa calayhim sayxatan waaxidatan fa ka hashiimi lmuctadir eber baabah bay noqdeen hal qaylo baaba nag lagaga dhigay kuwaasna qowmu caad kadib kuwii ugu xoog badnaa wey qowmu caad kuwii ugu xoog badnaayee ka dambeeyey waay waa madaa'inu saalix kuwaa culimmada qaar ku fasiraan weeye oo sacuudiga dhexdiisa ku taalla halka qowmu caad ay xuduudan yamanta koonfureed ilaa saltanatu camaan aaggan dhulka uu xaqaafku ahaa kuwanna jasiiraddana aadamuhu ka askumay oo kadib ka faafay meelaha kalena looga tarma uga fiday halla taakanba kuu timid xadiiduuljunuudi kuwii junuuddi iyo ciidamada watay xaqana kula dagaalami jiray xoogga iyo awoodana isbiday xogtoodii iyo sheekadooduba kuu timid fircawna wa hamuudda ahaa haa noo timid qur-aankana waa lagaga sheekeeyey ilahi subana watacaala wuxuu yidhi junuudda fircown waa la tilmaamayoo wajaawasnaa bibanii israa'iil albahra faatbacahum fircownu wa junuuduhu bakyan wacadwan soo ma mar kalena waxaa la yidhi faatbacahum bijunuudihi fakhashiyahum min alyami maa khashiyahum qowmu saalixna naaqat allaahi wa suqyaha idin bacaa ashqaaha faqaala lahum rasuulu llaahi naaqat allaahi wa ninkii u daraa waa ciidamadoodii iyo junuuddii shayaankii xilligaa joogay waay bal iladiina kafaruu kuwii gaaloobay fii takdiibin beenin bay weli ku jiraan been weeye ku celceliskeeda iyo qur-aankan inay beeniyaan bay ku jiraan waxay la mid tahay suuratulinshiqaaq bal iladiina kafaruu yukadibuuna way beeninayaan bal iladiina kafaruu fii cizatin wa shiqaaqin khilaaf bay ku jiraan iyo isla weynan fii suurati saad kuwa ku jirtay wallaahu ilaahayna min waraa'ihim gadaashooda muxiitun kii koobay waay kii ilaahay ka awood badanoo gadaa hor iyo gadaalba koobay oo ka awood badan waaye wuxuu dambana ku samaynaya bal huwa bal ha ka joogaan arrinta ay wadaan iyo beeninta qur-aankee huwa qur-aanka qur'aanu weeye majiidun sharaf leh fii lawxin buu ku qoran yahay maxfuudin la ilaaliyey qur-aanka sharaf in lagu tilmaamo meelo badan bay ku timid inuu loox meel ku qoran yahay oo ku xafidan yahayna meelo kaloo badan baa lagu sheegay marka la ysku wada dara qur-aanku innahu laqur'aanun kariimun qur-aan maamuus iyo sharaf la weeye fii kitaabin maknuunin kitaab la xifdiyana ku jira laa yamasuhu ila almuطaharuuna suuraة اlwaaqica soo mahayn walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'aan alcadiim qur'aan weyn baa lagu tilmaamay ilahi wuxuu yihi yatluu suxufa muطaharatan fiiha kutubun qayima waraaqad nadiif طaahiru akhrihi jiray kutub qayima suuraة اlbayina lagu tegi doonaa lam yakun mar waxa hi kalaa inaha tadkiraة faman shaءa dakara fii suxufin mukarama marfuucati muطahara biaydii safara kiraamin bararana waan soo marnay watuuri wa kitaabin mastuurin fii raqin manshuurin watuuri baan ku dhaartay wa kitaabin mastuurin la qoray fii raqin manshuurin waraaqa la fidiyeyna lagu qoray lawxi maxfuud intii waay lawxulmaxfuudkaana ilaahay agtiisao kor iyo samooyinka meel ka sarraysu yaallaa halkaasaa lagu xifiyey lagu ilaaliyey dhulka markii la keenayna ilaahay baa ilaaliyey innaa naxnu nazalna adikra wa lahu laxaafiduun saa darteed baa gacan kasta intuu galay si kasta muslim looga adkaaday aayadna lagu dari waa aayadna laga goyn waa suduurt buu ilaahay ku xifday kutubna uu ku xifidey isagoo suduurta ku jira kutubtana ku qoran buu qur'aan yahay kalaamka ilaahayna yahay halkaasaan ku dira subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk